amin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala alihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd fahada huwa shariid alkhamisu wasituna min ashurada kitaab riyaadu saalixiina lilimami nawowi radi allahu tacala canhu waarda waxaanan ku jiraa xadiidkii samurata bni jundub alfazali radi allahu canhu ee dherarka badnaa ee ku saabsanaa manaamkii rasuulka alla sala allahu alayh wali wasalam baabkaan ku jiraana waa baab lkadib beerta xumaanteeda weeyaan oo rasuulka sala allahu alay slam waxyaalaha la tutay ayaa waxaa ka mid ahay qofka beenaalaha ah ee qaarta la marinayo marka wuxuu leeyahay ninka ninka aad aragtay isagoo madaxiisa la burburinayo fa rajulun callamahu llahu lqur'aan waa nin oo alla qur'aanka uu baray fanaama canhu bileyli habeenkii ka seexday oo aan ku tahajudin aan ku cibaadaysanin walam yacmal fiihi bilnahaar maalinkiina aan ku camalsanaynin waxyaalahu xarimay aan ka waan toomaynin oo waxyaalihi uu waajibiyey aan samaynaynin oo fayufcalu bihi ilaa ywmi alqiyaama ilaa tani qiyaamahasaa loo gelaya yani cadaabu qabrigi weeyaan waddaaru luulaa daartii hore aada aragta allatii dakalta abdashay daaru caamati lmuslimiin waa muslimiinta badankooda daartoodii weeyaan wa amaa haadihi daaru mudantada aad ku jirtaayo si hore kasii qurux badan ee ragga keliya ay ku jiraan fadaaru shuhadaa waa daarta shuhaadada wa ana jibriil wahaada mika-iil farfac rasaka madaxaa kor uqaad ka fiiri farafactu ra'sii madaxaydan kor u qaaday faidaa fawqii mitlu saxaab wax daruuroo kale ayaan arkay qaala markaasu waxay dhahayn daaka manziluka kaasi waa gurigaagii qultu dacanii adkul manzili hidaaya gurigayga aan galay qaala markaasu wuxuu yidhi innahu baqiya laka cumrun lam tastakmilhu waxaa ku hadhay cumri oo weli aadan kaamilanin falow istakmaltahu si aad kamilato hatagta manzilaka gurigaaga waad imaan doontaa gurigaaga geli doontaa lakin hadda weli cumriga ku haray rawaahu الbukhaariy qawluhu yusl yuslaqu ra'suhu wa bisaa اlmusallasati wاlgayni اlmucjama ay yusdaquhu wayushaqhu waa la burburinayaa oo la kala jeexayaa wa qowluhu yatadahdahu ay yatadaxraj waa galgalana walanwalanaya weeyaan walkaluubu bifatxi kaafi wadamil laamil mushadada kaluub huwa maxaa la yaqaana bule hadda marka waa soo marray inuu jamciisu kalaaliy la yidhaha xaggii ammaanada iyo markii uu ka hadlay iyo waa ku soo marray dheeraa isagana wa qowluhu fayusharsharu ay yuqaطa waa la jeexjeexaya la qawluhu dawdaw huwa bidaadayni mucjamatayni ay saaxu min adawdaa mxu ahay buuqa iyo qaylada iyaba dawda iyadana la yidhaha sawaxanka iyo waxyaalaha wa qawluhu fayasgaru huwa bilfaa'i wاlgayn اlmucjama ay yaftax qawluhu almar'aa huwa bifatxi lmiim fahiya almandar aragtida weeyaan wa qawluhu yaxushuha huwa bifatxi اlyaai وظن الxاء المهmلة والsين المعjمة ay yuuqidhaa waa shidaydu وqwlهu rawdة mctmة waxa weeyaan huwa بضم الmiin وإskan الcayn وفتح الtاء وتشdيd الmiin المctmة ay وrasiyaة النabاti طawilaة shaجر camiim marka la h iyo nklة muxuu ahaa nabiga ku nimata yaro bimacna fawiila weeyaan eh, ayb qawluhu dawxa wahiya bifadxi daal waiskaani lwaw wabilxay lmuhmala wahiya shajaratu lkabiira eh, almaxd huwa bifatxi lmin waiskaani lxaa'i lmuhmala wabbaadi lmucjama wahuwa laban waqawluhu fasamaa basara irtafac wasucuda bidami الsaadi wاlcayni ay murtafican wاrabaaba bifatxi الraa'i wabilbaءi اlmuwaxada mukararata wahiy saxaaba baabu bayaani ma yajuuzu min alkadib waxa beentahe banaan iclam ana alkadiba wain kana asluhu muxaraman fayajuuzu fi bacdi alaxwaali bishuruud waxaad ogaataa beentu haba ahaato asalkeedu hore mid xaaraam ahe kolalka qaarkood bay banaanaatahay oo shuruud mucayana haddii la helaa banaanaataa qad baxsuhaa aan kuna cadeeyey fii kitaabi adkaar kitaab adkaar la yidhaaho mx adkaarta un keliya ugu alifay wa mukhtasaru dalika arrintaas oo koobideeduna waxay tahay asalka kalaamkan asalkiisana waxa iska lahaa alimaamu abu xamid alghazali fi axyaa culum iddiin iyo iska lahaaye waxa weeyaan ana alkalaama wasiilatun ila almaqaasid hadalku sidiisaba marka muraadka laga leeyahay bisababi lagu gaadhayo uu yahay marka haddii sabab xun lagu gaadhayana hadalkii waa xun yahay haddii sabab fiican lagu gaadhayana hadalkii waa wanaagsan yahay marka beentii lagu gaadhayey hadaf fiican laga lahaa xalaal bay noqonaysaa runtii hadaf xun laga lahaana waxay noqonaysaa been bay noqonaysaa xaraama sida muxuu ahay namiimadii aan kusoo maray waxaa laga rabaa qofkan inkadu waxaan kale aad ka sheegayso oo qofka kale aad uga geynayso inuu wax waaqa oo dhacay uu yahay laakiin adigoo lajeedadaadu ay tahay labadan sano qof inaad ku dirto kolka wuxuu noqonayaa muxaram bu xaraam buu noqonaya marka hadalka wuxuu ku xidhan yahay inuu wanaagsanaado ama uu xumaadaayo muraadka laga leeyahay sida xadiidku inama alacmaalu binniyaat fakul maqsudi maxmudin yumkinu taxsiilhu bigayri اlkadib yaxrum alkadibu fiihi qofka alla shaygii maqsuud ee wax wanaagsan ah ee laakiin been waxaan ahayn lagu gudan kari lahaa beenta kolka xaaraan bay noqonaysaa wain lam yumkin taxsiiluhu ila bilkadib jaaza alkadib haddii qarabkaa wanaagsan aan been wax kale lagu gaari karaynina wuxuu noqonayaa beentii marka mid banaanaan bay noqonaysaa Eh, inay waajib noqotana xataa waa sulada qof mu'min ahoo la dili lahaa oo aada ogtahay tahay jooga ama ku dhumanayo aad baxda ma arag maba aqaano intaas ma joogo meelaha kale ma joog wax sidaas aad dhahdo mxuahay waajib bayba marka kuwa noqonaysa leanna qofka naftiisa badbaadintiisa ayaad uga jeedaa mooyaane uma in kaana taxsiilu dalika maqsuudi mubaaxan kaana alkadibu mubaaxan shaygaas maqsuudkii maqsuudka lagu gaaray hadalkan kala beenta hadduu shay mubaaxa yahay seerti kolkaa mubaax bay noqonaysaa wain kaana waajiban hadduu shaygaa maqsuudkiihi uu shay waajiba yahayna kaana alkalimu waajiban beesha kolkaa iyaduna waajib bay noqonaysaa qalabkaas waajibkaa lagu gaarayay faida اktafaa muslimu min ظaalimin yuriidu qatlahu aw akda maalihi madaasana hadduu agtaada ku dhuunto qof mu'mina oo qof dhaalimaho inuu dilo ama maalkiisa qaata raba muxuu ama haweeney kufsado qof daalimo raba qariso agtaada ku dhuumato waa aqfaa maalahu xoolihiisana qari agtaada ku qariyey waa su-ila insaanun canhu qof la weydiiyo hebel mxuaha hagee hebel lacagtiisa xakuu dhigtay heblaha hagee joogta hebel waxa sidaasuu yidhaaho wajaba alkadibu biikfaa'ihi inuu kolkaa been sheego oo qarinta uu qarinayo been ku sheego yaa waajibki ah wakada low kaana cindahu wadiica hadduu ammaano hayo ammaano hadduu hayo qofkaasu oo muxuu ahaye waaraada daalimun akhlaha qof daalimaho qofkaas ammaanada iyo maalkaas lahaa colkiisii uu rabo inuu qaato wajaba alkadibu biikfaa'iha inuu qariya waajibku waa ninkaasu weligiiba waxima una dhibanin ama uu iga qaatay iyo wax sidaas aad dhahdo walaxwatu fi hada kulli an yuwariya intaas oo dhan waxaa sida ixtiyaarka badan waxaa weeyaan inuu tawriya tawriya inuu sameeyo wa macna tawriya tawriyadana waxa la an yaqsida bicibaaratihi maqsuudan صaxiixan laysa huwa kaadiban binisbati fiihi tawriya waxaa la yidhaha hadal labada wejilahoo san sidana aqbali kara siana in loola jeeda aqbali kara laakiin labadaasi midkood uu daahir yahay oo dadku isaga ay ka fahmayaan ayb kolka marka inuu saa uga basaaco been qayaxan aanu ku dhawaaqin saasaa u fiican laysa huwa kaadiban binisbati ilayh wain kaana kaadiban fii daahirihi daahirkiisa haba ku ahaado mid oo mid beenah baa fii daahir lafd وبالنisbati ilى ma yafhamhu الmukhaطب iyo sida qofka mukhaطabkii uu fahmaayo been habu ku ahaadee laakiin isaga ula jeedadiisa aynu been ahayn walow taraka tawriya hadduu tawriyada ka tago oo uu adlaqa cibaarata alkadib beenta iska idlaaqo falaysa bixaraamin fi hadihi fi hada alxaal shantan xaraam kuma ah wastadala alculamaau lijawaazi alkadibi fi hada alxaal bixadiidi umi kultumin radia allahu canha kultum bint cuqba ibn abi mucayd radia allahu canha anaha samcat rasul lah sal l slm rasuulka alle maqashay yaquulu isaga oo laysa alkadaabu aladii yuslixu bayna annaas beenaalhum ma aha qofka dadka maslaxaynaya ee heshiisiinaya fayanmii khayran oo wax khayr ah gaadsiinayo wax khayr oo qofkan labadan qofla isku xune inuu heshiisiya rabaa midkood uu yidhi kii kale gaadsiinaya oo u nisbaynaya aw yaquulu khayr bisha ama wax khayra sheegaya buy rawaahu muttafaqun calayh waana soo maray oo waxaan kusoo maray marray raqam miatayn tisca wa arbacin baa kusoo maray isagoo ziyaado lahaayo ziyaadadaasuna ay ahayd inay tiri umkulsum radiallahu canha ma aanan maqan rasuulka sala alla alay slam isaga oo rugsadaynayo wax oo dadku ay been u yaqaanaan ilaa saddex mooyaane ninka oo naagtiisa uu xanjirin u sheega naagtoo ninka xanjirin u usheegta iyo dagaalka wazaada muslim fi riwaayati wabakan ilan sheegayo weeyaane qaalat kulsumi kulsumin allahu canha walam asmachu yuraqisu fi shayin mima yaqulu nnaas ila fi halaa yani waxay ka wada alxarb dagaalka waa kaana soo maray alxarbu qadca wa alislaax bayna annaas dadka heshiisiintiisa wa xadiis arajul imra'atahu wa xadiis almar'ati zawjaha ninka naagtiisa u waramo iyo naagtu ninkeeda wararka u warramto ayb taas mihaal oo kamid ah siduu ninku naagtiisa been ugu sheegi karo isaga oo uga qasdaya inuu dejiyo oo ah xanaaq iyo waxyaala saas iyo dhexdeeda ka dhicin waa waxaa ka mida ah midii uu sameeyey ibnu rawaxata radia allahu canhu cabdullahi ibnu rawaxa radiallahu anhu isagoo haweenaydiisii la jiifa jaariyadiisiina ay qol kala jiifto ayuu habeenkii intuu soo toostay iyuu jaariyadii muxuuha xaggeeda uu aaday islaantii waa soo toostay waka way daydayday waa ay aragtay isagoo jaariyadii dul fadhiiba aragto yani u galmoonaya markaasa intay jikada aaday bay eh, mindi soo qaadatay aad ku kordishid bay ilahay isagoo arrintiisii soo dhamaystay oo soo baxay ayay ku abtimida markaasay tid xaggeed jirtay markaasu waa cudur daaroo kaadiban aabiyo waxbuu yidhi markaasay tii waan ku arkaayo waxaad samaynaysa inaad jaariyadaada la joogtay haddaan kugu soo gaari lahaana mididaasaan kugu dili lahaa waa inkare markaasu wuxuu yidhi ma aan samaynin waxaasoo markaas hadda waxay tidhi haddaad run sheegayso qur-aan adag le hadduu janaabo qabo inu quraan aqrinin bay garanaysa markaa markaasuu marka saddex bayd oo shecir ah ayuu isagu xidhan in shaacira buu ahaaye hidan haweeney haweenkan iska jahli waada iska fara badane markaasay qabowday islaantay tiri aamantu billahi wakadabtu basari indaaga inay ku arkaysay taasoo kale iyo markay weeyaan oo xaalad sidaas oo kale qofka ay qabsato oo marka haweenaydii marka ay masayrto oo xanaaqdo oo halo sidaasa taasoo kale marka uu inuu been ugu sheego ama haweeneydu iyadu xaal sidaasoo kale hadduu u dhaco ay ninkeedi marka iyaduna ku qaboojinayso taasoo kale weeyaan xadiidu arajul imra'ata wa xadiidu almar'ati zawjaha la sheegaya baabu alxasi cala atasaquti fi yaquluhu wayaxkiihi guubaabada laisku guubaabiyo qofka lagu guubaabiyey inuu hubsado waxa uu dhahayo iyo waxa uu ka qisoonayo ee qof kale u ka sheegayo ka warinayo qaala allahu tacaala walaa taqfu maa laysa laka bicilm laa taqfu yani laa ka tarin ha raacin waxaadan cilmi ku yani ha sheegin hana ku camalfelin wa tacaala ma yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun catiid wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allau alay slam qaal kafaa bilmari an yuxadida bikuli maa samic waxaa qofka ugu filan been been waxaa qofka uu filan inuu ku sheekeeyo waxa loo maqlayba bal xadiidka aada u fiirsada wuxuu maqlay wuxuuna maqlay iyada iskaba dhaaf wuxuu maqlay oo dhan isagoon kala hubsanin oo kala ogaanin inuu waxaasu jiray iyo in kale inuu kanaan la kanaan la sheegay kanaan maqlay waxaun iska yidhaaho yaa been ugu filan isagoon been iska abuurtay aan ahayn oo laakiin wuxuu maqlay ka tusoonaya kala hubsaanla-aantii waxaas uu sheegayo kala hubsanin ayuu rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam uu ka dhigayaa been ka dhigayaa wa can samurata radia allahu canhu qaala rasuulu llahi sal ly slam man xadata canii bixadiisin yaraa anahu kadibun fahuwa axadu lkaadibayni aw axadu lkaadibiin qofkii igaga warrama iga wariya xadiid oo uu arkaayo inuu been yahay yara yuraana way jirtaa yaraana way jirtaa marka yaraa haddii la yidhaaho isagu u arkaayo oo u malaynayo ama uba og yahay inuu been yahay waa labada beenaale midkood kaadibayni haddii la yidhaaho oo yani beentaa qofka abuurtayna waa beenaale ka ka sii wariyeyna waa beenaale haddii axadulkaadibiina la yidhaahna inta beenta sheegta midkood weeyaan u noqonaya marka waxaa weeyaan xadiidkana waa saxiixo muslim baa wariyey xadiidkuna isagu naftiisa wuxuu aad iyo aad dignin culus uu uga bixinayaa rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam waxaanu hubin qofka ka wariya qaala rasuulullah qaala rasuulullah iska idhaaha warka waa mas-uuliye aad iyo aad culus weeyaan rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam warinta xadiidta laga warinayo xadiidta rasuulka sala allahu alay slam waa waxyi weeyaan marka tashriic weeyaan oo waxaasuu nebigu sala alla alay slam yidhi waxay ka dhigan tahay waxaasuu xaraameeyey waxaasuu xalaaleeyey waxaasuu amray waxaasuu waajibiyey bay ka dhigan tahay dadkii markaas tashriic iyo sharci bay u qaadanayaano way ku camal falayaan qofkii deenta sameeyena marka waa ah uu noqonaya kolka qof sharci dejiyey buu noqonaya qof intuu sharci been beena dejiyey haddana rasuulka iyo alla u aaneeyey yuu noqonaya waxyiga alla ka been sheegay wa ilaa wasala waxaa rasuulka alla sala allahu alayh wali wasalam laga sheegayo oo wax qofka uu hubo inuu jiro uu yahay ama uu halabatu danni ugu hayo oo inuu jiro uu filayo aada iyo aada ugu malaynayo rawahu muslim wacan asma'a radia allahu canha ana imra'atan qaalat ya rasuula allah ina li bara anugu waxaan leeyahay hariir aan leeyahay naag layla qaban leeyahay labada naagood oo laisla qabo yaa midoodu kale barra ay u tahay darana marka waxaa laga keenay min adur dhibka ayaa laga keenay oo waa isdhibayaan labadaa naagood oo isna isu daran yihiin naag baa layla qabaaye fahal calaya junaaxun dembi ma iga haystaa in tashabactu min zawji haddaan ninkayga xaggiisa isaga dhiso hayra aladii yucطinii wuxuu siiye waxaan ahayn tashabuc waxaa la yidhaahaa qofku waxaanu helin inuu xaasaan helay waxaasaa la isiiyey waxaasaan haystaa marka ilaahay waxay leedahay naagta laila qabo si aan ugu madax jabiyo inaan ninkayga waxaanu isiinin aan idhaho as waaas isiiy waas waaas ii keenay aan dhaho dembi ma igu tahay faqaala nabiyu sal l sl markaasuu nabigu wuxuu yidhi hal mutashabbicu bimaa lam yucta ka sawbay duur muttafaqun calayh qofka iska dhabiya yani isku dhisa wax aan la siinin ee sheegta waxaan la siinin in la siiyey waxaas ama wax cilmiya ah iyo mansib iyo darajo iyo welinimo iyo wax sidaas ha u sheeganaya saalixnimo iyo uu sheeganaya ha aado halla isiye uu leeyahay ama wax maalihi wax lamid ah oo uu leeyahay hebel baa isiye wax sidaasoo waan haysaa iyo wuxuu leeyahay ha aatee wuxuu lamid yahay qof xidhan laba maro oo beenbeen ah kaaslartiisa ubayduur laba maro oo beenbeen ah qof xidhan ayuu lamid yahay muttafaqun caleyh almutashabbicu huwa aladii yudhiru shibac waa ka dherag muujinayo walaysa bishabaani sidoon dheragsanan asalkii horeba sidaas ah macnaa mutashabbic qofka isdherjiye wey wa macnaahu hunaa halkan kada ulajeedadiisana waxa weeyaan annahu yudhiru annahu xasana lahu fadiilatun walaysat xaasira wax shay wanaag ah oo ziyaado ah yuu sheeganaya inuu helo wax xasilay taasuna mid jirtaa inaan ahayn wlaqbisu soobay zuur ay zi zuur qof been been u saaxiib a ah, labadii mare qof huwan weeyaan wa huwa eh, mxuah saaxibu zuurkuna waxaa weeye aladi yusawiru cala annaas waa qofka mxuah dadka been been u muujiya weeyaan bian yatazayaa waa in xidhalo maala biziyi ahli الzuhdi aw اlcilmi aw اsarwa dadka zaahidiintaa dharkooda oo kale ama dadka ahlu cilmiga dharkooda cimaamadahi iyo lagu yaqaano iyo qamiiska iyo ama dadka maal qabeenka ama dharkooda iyo askariga sarkaalka waxaan dadka ama isagu aanu lahayn oo zayigiisa aan ahayn qofka xidho oo kale kaasuu marka lamid yahay qofka waxaanu helin ilaah waxaasaan helay liyaktara bihi الnaasu si ay dadka ugu dartaan walaysa huwa bitilka صifa صifadaasna lahayn kaasaa muxuu ahay qof laba hora oo beenbeen xidhay kaas weeyaan waqiila ayru dalika sidaas anayna wallahu aclam <clears throat> marka qofku waxaa laga rabaa inuu xaqiiqadiisa ku socdo sidii alla qadhigay wixii alla siiyo sidii seebsu ahaado oona waxba in iskubcin iyo isweyneyn iyo aanu isku dayin wallahu aclam inuu isxaqiro oo tawaduca mooyaane inuu sare isu qaado madhawa inaan isku dayin baabu bayaani ciladi taxriimi shahaadati zuur adkaynta ay adag tahay la adkeeyey xaaraamaynta markhaati beenaalaha markhaati beenaalaha xaaraamayntiisa weliba iyo sida loo adkeeyo xaaraamta qaala allahu tacaala wاjtanibuu qawla zuur faاjtanibuu rijsa min alawsaan wاjtanibuu qawla zuur ka fogaada iska ilaaliya hadalka beenta ah wa qaala allahu tacaala walaa taqfu ma laysa laka bihi cilm waqaala tacaala ma yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun xatiid waqaala tacaala ina rabbaka labilmirsaad waqaala tacaala wاladiina laa yashhaduuna الzuur aayadan tado marka suurat lfurqaan awaaqibteeda aayada ku jira oo dad alle subxaanahu watacaala cibaad araxmaan uu ku magacaabay addoommihii alla uu ku magacaabay oo aanistay oo uu ammaanayo oo muxuu ahaye sifaadka ay cibaaduraxmaan ku noqdeen uu aada u tirtiriyey goobtii dambena marka uu ku soo qasimay ulaaئika yujزوna الغرفة bma صbrوا وylqوna فيha تaحiyة وسلاama khاaldiina فيha xasنaت مستqرا ومqاama oo jazahooda ay leeyihiin iyo masiirkooda wanaagsan uu hay-adaha sidaa ugu qasimay mxuu ahay صifaadkoodii markuu nimankaa tirtirinayay iyo wuxuu ku fasiray والadiina kuwii weeyaan laa yشhaduna الزuura aan furaynin mafaasiga beenta ah mafaasiga beenta aan furaynin shahida kelimada la yidhaaho iyo wixii laga soo qaatay iyo shadu iyo shuhuud iyo shaahid iyo waxyaalahaasu laba macnay ku yimaadaano waa mid waa bimacnaa alxuduur midna waxa weeye waa bimacnaa eh, adar shahaada mararka oo la furo oo la guto labadaba waa la yidhaahaa yani ka waranka waxaa laga warramo marka macno kalena waa leedahay oo dhaarteena waa la yidhaahaye shahaadeen marka zuurkuna waa sida oo kale oo markhaatiga beentaa hadalka beentaa zuur waa la yidhaahaa wixii been been oo dhan oo aan xaqiiqo lahayn oo dhanna zuur isagana waa la yidhaahaa marka hadda ayad dantada laba macnoo iyaal baa lagu fasiraayo midu waxaa weeyaan waa kuwa aan ka qayb gelin waxyaalaha been beenta ah laa yashhaduuna yani laa yaxduruuna azuura waxaa been beenta ahee dadka ka samaysteen waxba ka jirin kuwa ka qayb qaybgelin weeye kuwaasna marka waxaa lagu fasiraa kuwa ciidaha beenbeenta ah labada ciidood ee islaamka wixii aan ahayn oo kale oo dhan sida ciidaha gaalada iyo ciidaha oo siyaasiyiinta iyo ciid watani ay yidhaaheen iyo ciid ciiddii hooyada iyo ciiddii muxuu ahaaye iyo shaqaalaha iyo ciiddii cudur hebel dabargoyntiisa iyo aruurtay waa sidaas oo kale ahoo dadku ay sameeyeen ciid ay ka dhigeen nayruuska iyo waxyaalaha noocaas oo kale ooba si ay dhihi jireen safrowda ciid ay dhihi jireen badu kolkay kacda iyo waxyaalaha sirxamarka iyo ay sameeyaan iyo waxaasoo dhan marka zuur waa yihiin marka dadka uu ammaanaya alla subxaanahu watacaala waxaa lagu fasiray dadka aan ciidaha noocaas oo kale ee beenbeenta ah dadku ay samaysteen aan ka qayb gelin waxba anna mudaaharaad mudaahirtooda iyo xtifaalaadkooda aan uga qayb gelin iyo cidda gaalada chrismaska iyo waxyaalahaas iyo hambalyo uu kuwa uga hambaliyayo u dabaaldegayo ciidda u dabaaldegayo iyo kala qaybgaladu kala qaybgalo oo u yimaado meeshay ku ku dabaaldegayaan iyo waxyaalahaas u yimaado iyo isagoo isku shabaho carruurtiisa iyo haweenkiisa iyo dhar cusub iyo xero oo feesta weeye maanta oo haragooda iyo iyo waxaas midna kaan uga qaybgelin kaan waa lagu fasir arrintanuna waa arrin aada iyo aada u fara badan waktiga kada hadda la joogo oo gaaladii iyo muslimkii ay muslimiintii ay gaalada aada isugu shabahaan in aada looga digtoonaado arrin u baahan weeyaan markaas ciidaha noocaas oo kale waa inaan laga qayb gelin waa xaaraamka qaybgalkoodu macnaha kalena waxaa weeyaan waa macnuhu hadda alimaamu nawowi radi allahu tacaala canhu u daliishanayo oo waa kuwa aan furin maraga beenta ah maraga beenta markhaatiga beenta aan furin weeyaan intaba marka waa noqonaysa wa can abi bakrata radia allahu canhu qaala ciid la yidhaaho tabshid la yidhaaho ma lagu yaqaana maahin reer ciddaas kolle waa cid ay ka muuqato inay wasaniyo wasani majuus hore inay ka soo marka ciidaha waxaa ciida lagu sheegay noocaas oo kale ah ee haweenka intay weliba dab gadaashoodii dabku sidan ka boodboodaan iyo waxaasoo dhan iyo sunka iyo kulligood waxa weeyaan waa wada zuurkaas weeyaan buxtaanka ah baatilkaa weeyaan qofka marka aan ka qayb gelinin dadka alla u ammaanaya cibaaduraxmaanka uu gelaya qofkii ka qayb gaalan marka cagsigood buu noqon wacan abi bakrata radia allahu canhu qaala qaala rasul lahi sala allahu alayh wali wasalam alaa unabiukum biasbari lkabaa'ir miyaanan idinka warramaynin dunuubta waaweyn inta ugu waaweyn qulnaa balaa yaa rasuula allah qaala markaasu alshraaku billah waa alloo loo shariig yeelo bicuquuqi lwaalidayn labada waalidku caasigarowgooda wa kaana muttakian waa jiqilaysnaayo fajalasa waa soo fadhiistay faqaala markaasuu yidhi alaa wa qowlu zuur wahooyo markhaati beenaal hadalka beenta ah wahooyo hadalka famaa zaala yukariruhaa eraygan kada dambe ma aanu ka zuulin inuu ku celceliyo xataa qulnaa laytahu safaq alla muu iska aamusa shafaqatan calaa rasuulilah sala allau alayh wasalam nabiga sal alla alay slam naxdina u naxayaan si isu dhibaayo oo dhibka uga baayaan bay muska aamusa muttafaqun calayhi waana soo marray xadiidka waxaan kusoo marray saddex boqol iyo soddon iyo lix baabu taxriimi lacni insaanin bicaynihi aw daaba waayo qof macayeena inuu naclado oo aan aanu ogeyn inuu gaalnimo ku dhintay qof aanu ogeyn inuu naclado ama neef xoolo ah ama wax uun inuu naclado xaaraamaynteed wa can abi zayd haabit bni daxaaki radia allahu tacaala canhuma wa zayd ibni haabit aabihii weeyaane radia allahu canhuma wa huwa min ahli baycati ridwan saxaabadii baycati ridwan ka qayb gashay buu kamid ahaa ywma alxudaybiya taxta ashajara qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam man xalafa calaa yamiinin bimillatin gayri lislaami kaadiban mutacamidan fahuwa kamaa qaal qofkii ku dhaarta diin aan islaamka ahayn isagoo been sheegayo waxa uu ku dhaaranayo been uu yahay oo una camdiyaya aanay ka ahayn gaf iyo aanay ka ahayn qasab lagu basbay iyo aan ahayn fahuwa kamaa qaal waa sidaa uu yidhi yahuudi baan ah iyo waxasidaas hadduu yidhaaho gaal baaban ah iyo islaamka beri baan ka ah iyo wax sidaas hadduu yidhaaho beenteena ay tahay uu caddeeyo khalaas weeye waa sidaa u sheegay waman qatala nafsahu bixadii bishayin qofkii naftiisa wax ku dilana bir ama sun ama meel kasoo soo tuuray inuu isxoojiyey muxuu ahaaye biyo isku riday inuu dab isku daaray wuxuu sidaaso qofkii isku dilana walciyaadu billah cudiba bihi yawma alqiyaama maalinta qiyaamaha shaygii naftiisa lagu cadaabaya hadduu bir isku isku isku gowraco ama isku muday sidii buu isla dhacaya juqjuqba isku haya hadduu suncu dhexdeeda sidii buu hadduu meel iska soo tuuray buuraha naarta hadba meel fananaya qarkeeda iyo derbigeeda oo markuu meel kora joogo haddana iska soo tuuray isku wadayaan walaysa calaa rajulin nadarun fii maa laa yamlik qofna dushiisa ma aha nadar wax aanu lahayn waxaanu isagu hanti aanu lahayn haddii alla wuxuuigulyidhaah alla wuxuu igu leeyahay shaygaas inaan sadaqaystobu alla igu leeyahay shaygaana aanu isagu lahayn nadarkaas ma jiro oo ma oofinayo laakiin kafaara saasa ku waajibata kafaaratu lyamiin ah walacnu lmu'mini ka qatlihi qof mu'mina nacladiisuna oo aan mudaninna dilkiisuu lamid yahay si dilkiisuu dambi wen yahay buu sii lamid yahay mutafaqun caleyh وعn abi هurayrata radي allahu canhu ana rasul lah sl sl qala laa ynbagii lصdiiqin an yakuna lacaana nin صdiiqa uma haboono inuu nin naclad badan uu noqdo rawahu muslim وعn abi الdardaaءi radي allahu canhu qala qaala rasul lah sal ly slam laa yakunu lacaanuun kuwa naclada badani ma noqdaan shufacaa'a kuwa shafaaco qaada ma noqdaan xataa hadday kuwa saalixa ay yihiin oo dadkii ay la darajo ahaayeen ay shafaaco qaadayaan oo dadka mudnibiinta ah qaraabadoodii iyo ahalkoodii iyo u shafaaco qaadayaan iyaga loo idni maayo idinku ma mudataan baa la dhahaya walaa shuhadaa'a markhaatina ma noqdaan yowma alqiyaama maanta qiyaama rawa muslim oo yani waxa weye ummadantaba waxa alla subxaanahu watacaala uu yidhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaaa cala annaas inaad dadka markaad ku noqotaan oo marka ummadantaba maalinta qiyaamaha ambiyadii allahm alayhim asalaatu wasalaam iyo ummadahoodii bay u kala marag furayaan oo nebi walbaba markii la weydiiyo o layidhaha risaaladii laguu soo dhiibay ma gaadhsiiso ha uu yidhaaho ummadiisa ay inkiraan la yidhaha ma soo gaarsiiye risaaladii rabbi usoo dhiibay ma ay yidhaahaan yaa markhaati la weydiinaya kuwa naclada badanu ma noqdaan maalinta qiyaamaha ah. kuwa shafaaco qaadaya iyo kuwa marag furaya toona ma noqdaan marka xagga shafaacada waa sheegnay iyada xagga shahaadadana marka waxa weeyaan waa aayadda aan sheegnay weeyaan iyo xadiidkii nabiga sala allahu alayh wala slam uu ku fasiray oo ambiyada alla calayhim asalaatu wasalaam maalinta qiyaamaha waa la su-aalayaa ma gaarsiiseen baa la dhahayaa marka way inkirayaan kolkay ambiyadu ay dhahaan haa rabbiyo waan gaarsiinay bay inkirayaanoo maa jaana min bashiirin walaa nadiirin bay dhahayaan sida allana subxaana wa tacala waa ka yidhi falanas'alana aladiina ursila ilayhim walanas'alana almursaliin kuwii rususha loo soo dirayna waa la weydiinayaa rusushiina waa la weydiinayaa marka rususha alla calayhim asalaatu wasalaam iyagu waxay sheegayaan inay gaarsiiyeen istihaaladkoodna waa inkirayaan markaasaa marag baa la weydiinayaan markaasi waxay dhahayaan maxamed iyo ummaddiisaa noo marag ah markaasi ummaddana u marag kacaysaa kolkii la weydiiyey oo la yidhaha seed u marag kacaysaan shay aydaan arag oo aydaan la joogin waxay dhahayaan rabbi oo rasuul baad noo soo dirto kitaab baad noo soo dejiso rasuulka aada noo soo dirtay baan noo sheegay oo kitaabkii eh, muxuaha aada noo soo dejisay baad noogu sheegtay nebi hebel inuu risaaladiisii gaarsiiye nebi hebelna gaarsiiye saasa ay dhahayaan marka sharafta cadiimka ah ee maalintaa iyada ee mashhuudka ah ambiyada alle calayhim asalaatu wasalaam loo marag furaayo oo eh, mxuah kuwii beeniye ee mxuah qiyaamaha kole kutaa ku beeniye eh, looga marag furaayo lama siinayo qofkii naclada badin jiray markii uu adduunka joogay waayo lcanaka iyo lacnatullahi calayka iyo naar alla kuge iyo waxyaala sidaas iyo abahalacdaad iyo waxyaala sidaasa ku berin jiray maalintaa sharaftaa lamada siinaya xataa haddii alla uu ka dhaafo oo ay jannada galaan ummadaas inteeda kale baa loo idinayaa rawahu muslim wacan samurata bni jundubin radia allahu canhu qaala qala rasul lah sal ly slam laa talaacanuu bilacnati illahi walaa biqadabihi walaa binnaar ha isku nacladina alla oo nacladii alla kugu dhacday ha isdhihina walaa dababa bihi carada allana hayskunna aladiina cara alla kugu dhaaday hadihina walaa binnaar naartana hayskunna aladiina naarta alla kugeeiyo wejigaaga alla gubiyo waxyaalaha haysku dihina rawaahu abu daawuuda wtirmidiy wa xadiidun xasanu saxiix waxaan arko waxa igula yaabadnaa nin beri dhaweyd aan arkay guri aan dad qaraabo isna qaraabadiisa ana qaraabadayda oan wada joogayn dee wiil yar buu lahaayoo afar jer iyo meelahaas hadduu ugu weyn yahay ahaa wiilkaasu marka wuxuu ku dhihi jiray adiyaaba habalacadaab buu dhahay markaas islaantiina way ku dayataro adaaga alla cadaab iyadana ku dhahaysay labadiiba waa cadaabayaan markaasuu isaga iscadaabo naar isagu habaalo isagiiyo wiilkiisa yaraaba naagtana uga abaartoosana waa bismillahi raxmaan raxiim bay noqotay adi aaba habalcadaab buu ku wiilki waa wiil yar waxa u hegan marka xadiidkana waa xadiid saxiix waxaa wariyey abu daawuud oo tirmidi wa qaala xadiidun saxiix waana sida uu sheegay xadiidku xasan weeyaan saxiix maaha xasanahu sheikh albani fi jaamic sagiir wa gayri wa can ibni mascuudi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam laysa almu'minu biacaani wala allacaani wala alfaaxishi wala albadiy rawahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan xadiidkuna waa saxiixi xasan waa ka wen yahay saxaahu lalbaniy fi saxiix jaamici sabayri wagayri xadiidkana macnihiisu waxa wuxuu leeyahay qofka mu'minkiihi ma aha midka durida badan ceebaynta badan ee qof walbaba ceebeeya wax ka sheega wala allacaan midka naclada badanna ma aha wala alfaaxish ma aha qofka muxuu aha insha allahu hadalka xun wala lbadi faaxish iyo badiyagu isku mid weeyaan afartaas shay midna qofka muslimkaa dabcigiisa ma islaamiyadu markeenaysa islaamiyada ay bad ku yihiin ay kasoo horjeedaan marka waxaa weeyaan ceebaynta dadka la ceebeeyo waa tii hadda ka hore aan soo sheegnay ninkii kaafirka ayaa lo eedaynaya oo sida xun alle ugu caayay walaa tudcu kula xallaafin mahinin hamaazin mashaan hamaazin an acaan waa ti ahayd marka acaan iyo hamaadkana isku mid weeyaan marka gaalada iyo munaafiqiinta iyo faasiqiinta iyo shuqulkooda weeyaan inay dadka caayaan oo eedeeyaan oo wax ka sheegaanoo mooyaane qofka mu'minkaa dabcigiisa ma aha wala lacaan qofka naclada iyo habaarka badiyana ma aha wala alfaaxish wala albadi labadaasna midna ma aha qofka xishoodla waxa laga xishooda ee awrada iyo qurunka iyo waxyaalahaas ficilada xun iyo afka ku cadeeya na ma aha ee waa qof muxuuaha afgobaadsanayo hataa hadduu u baahdo waxyaalaha noocaas oo kale ah inuu waxyaalo kale oo usluub wanaagsan uu kaga cabiro mooyaane iska ilaaliya inuu afka ku caddeeyo carabka ku dhawaaqo iska caddeeyo kaas weeyaan mooyaane ma aha waxyaalaha laga xishoodo qofka afka ku balballaariya ma aha mu'minku akhlaaqda qofka mu'minka ah yay muxuu ahay saddexdaasuba ay didku yihiin rawahu الترمذي وqال xadيث xسن وعن أbي الدرداء رضي الله عنه qال qاla رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم إن الcبد إdا lacna شhayئa kanna aad ha loogu fiirsado marka yani muxuu ahaye nacladdu inayna ahayn iska ahaynu shay oo alla kugu yaal qof kolkii lagu yidhaaho bilaashoo iska tagayo aanu ahayne ay shaqaynayso oo kolleyba ayna dul dhacayninoo ama kii lagu sheegay ay ku habsanayso ama kii sheegay intay kusoo noqoso ku kor habsanayso wuxuu leeyahay addoonku markuu wax naclado waxaas ama ha ahaado qof bani aadama ama neef xoola ama wax kale ha ahaado zamanka iyo waxyaalahaas iyo mxuuh sacidat allacnatu ila asamaa xagga cirkay u koraysaa cirkay aadaysaa naaladaasu fatuqlaqu abwaabu samaa'i duunaha albaabada samada ayaa laga soo xidhanayaa oo loo ogolaan maayo inay gasho uma tahbitu ila alard haddana dhulkay usoo degaysaa marka dhulka hoos u gashay bay doonaysaa fatuqlaqu abwaabuhaa duunahaa dhulka albaabadiisaa laga xidhanayaayo ma ma gelayso uma ta'khudu yamiinan wa shimaala midig iyo bidix bay aadaysaa meelay ka baxdo ayay raadsanaysaa fa idaa lam tajid masaaqan masaaqan yani maslakan meel ay marto haddii ayna helin fajcad ila aladii lucin qofkii la nacladay bay ku soo noqonaysaa fain kaana ahlan lidalika haddii uu arrintaa ahl u yahay xallay caleyh yani isagaad ku kortegaysaa waila haddii kaloo ahl aanu u ahaynoo naclad aanu mudaninna oo bilaash lagu nacladayna rajacat ilaa qaa'ilihaa qofkii yidhi bay ku noqonaysaayo ay ku kordhegaysaa rawaahu abu daawuud waana xadiidka abu daawuud baa wariyey oo waxa weeyaan waa xadiid xasan ah xasanahu alalbani fi saxi jaamic sagiir وعn cimraan bn الxuseyn radi allahu canhu qaala baynama rajulun kanuu waa misaal misaal buu sheegaya rasuulka alla sala allahu alay wasalam shay la nacladay oo rasuulka alla sala allahu alayhi wasalam muxua dadkii nacladay uu ka xaaraameeyey wuxuu leeyahay saxaabiga la yidhaha cimraan ibn الxuseyn الkhuzaaci radi allahu canhuma qaal baynamaa rasuulu llahi sala اlه alay slam fii bacdi asfaarihi mar uu rasuulka alla sala اlه alay slam safaradiisii midkood ku jiray waimra'atu min alansaari calaa naaqa haweeney ansaareed oo gabadh da-yarihina ay hal fuushanayd fadajirat waa ay carootay yani marka waxaa weye waxay u dulqaadan wey dulqaadkeedii baa dhammaaday oo hashay baa dhibley ahayd oo ama geeda ayay ku leexanaysaa si un ahaydoo markaasay way ka xanaaqday fa fa la'anataa markaasay naaladay allahuma lcanha sidaasay tiri yah allah ku nacladee fasamica dalika rasuulu lahi sal l sl rasuulka allah maqlay faqaala markaasuu yihi khuduu maa calayha wadacuuha fainaha malcuuna ka qaata waxa dusheeda saaran oo faraha ka qaada oo sii daaya oo yani alaabtiina ka qaato oo ka deg adiguna oo ku intifaacina waad nacladeene qaala cimraanu radia allahu canhu cimraan baa wuxuu yihi radia allahu tacaala canhu ka anii araaha al'aan waxaad moodaa hadda inaan arkaayo tamshii fi nnaasi dadka iyadoo dhex socota maa yacribu laha axadun qofna aanu taabanayn qofna aanu u banbaxaynin muslim iska dhex socota safarkii oo wax taabana wax maalaya iyo hagaajisanayo midna aanu jirin marka wuxuu ku ciqaabay rasuulku sala allahu alayh waali wasalam inuu ka xirmaaniyo inay ku intifaacaan kolba haddaad nacladeen see aad nacladeen seed ugu intifaacaysaano naclad allaad inay saaran tahay aada sheegteen ka daga oo ka alaabtiina ka qaadsiy وعn أbي brزة نضلة بن عbayd الأسلمي رضي الله عنه qال بynma jاryة wa isla qisadii بynma jاryة عalى ناaqة mar ay gabadh yarow ay saarayd mxuu ahayy hal عalayha bعضu mataaع الqوم alaabtii dadka qaarkood ay ku rarantay hashaana id basurat bالنبي صلى الله عليه وسلم nabiga aragtay watadaayaqa bihim biljabal buurtiina ku celirto meel ciriiriya baa la isku qabtay marka inay ka qabato rasuulka sal ly slam waxay qabtay oo halkii inay kari weyday waxay ahayd mooyaane faqaalat markaasu waxay tidhi xal allaahuma lcanha kelimada xala isagaa fasiri doona waa kelimo mgeera lagu kaxeeyo weeyaan faqaala nabiyu sal sl markaasuu nabigu wuxuu yidhi laa tusaaxibna naaqatun calayha lacna rawahu muslim yaynan soo raacin hal oo naalad eh, dul saaranta yani naaladaas dulkudeenay qawluhu xal bifatxi lxaa'i almuhmalati waiskaani laami wahiya kalimatu lizajr ibil geela wax lagu kaxeeyo weeyaan is iyo yax iyo waxaas iyo dhig iyo waclam ana hada alxadiid qad qad yustashkalu macnaahu macnihiisa inuu eh, ishkaal galo yaa laga yaaba oo qaarkood ay ishkaal iska geliyaan subla jeedadiisu yahay yidhaahaan su-aalihii wax ka keenaan walaa iskaala fiih bal ilmuraadu waxa loola jeedaa waxa weeye annahyu an tusaaxibahum tilka alacna tilka annaasa hakaas inay raacdo nebiga alla sala allau alay slam iyo muxuaha wafdigiisa ayuu diidan yahay nebiga sal l slam walaysa fiihi nahyun can baycihaa wadabxihaa warukuubihaa fii gayri suxbati nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebiga sal lla alay slam oo la socda si aan ahayn in loogu intifaaco ama la qasho ama la iibiyo ama lama gaadiinsado iyadoo aan nabiga sal alay slam lala soconin taasu ma diidayso buu leeyahay bal kullu dalika wamaa siwaahu min atasarufaati jaa laa manca minhu ilaa min musaaxabatihi sala allahu alayh waali wasalama biha in nabiga sal sl lagula socdo mooyaane si kale looma diidana lianna hadihi tasarufaati kullaha kaanat jaa famunica minhaa famunica bacdu minhaa fabaqiya albaqi calaa ma kaana wallahu aclam markaas waxa weeyaan qofkii naclad wax nacladayo waa inaad ogaato marka cagti hore wuxuu soo sheegay tarjamadu kusoo sheegay mucayan amaa ku aan mucayan ahayn oo la naclado laakiin sabadiisa lagu naclado sida qur-aanka ku fara badan alacnat llahi cala alظaalimiin cala alkaadibiin wax sidaas oo kale ah muxuu ahay nebiguna sal allahu alay wasalam oo dad sidaas oo kale uu sifada ku nacladay tuugga allaha naclado waxaa suuxadaya markaasa gacantiisa la goynaya iyo laalush cunaha iyo riba cunaha iyo haddaad sidaa guud ahaan u naclado taas iyadu kuma jirto dhib ma leh oo qur-aanka iyo xadiidkana waa ku fara badan tahay laakiin nin hebel mxu neef hebel neef heblaayo wax sidaas weeye kala didayn baabu jawaazi lacni bacdi asxaabi almacaasi gayr lmucayanin waa kan marka kaasuu sheegayo marka oo tarjamadii hore cagsigeeda tarjamadii hore qof mucayana bay ahayd tanna waxaa weeyaan dadka dembiyaalka ee dunuubta qaarkood galay in dembigaas lagu nahlado taa weeyaan oon la qaala allahu tacaala alaa lacnatu llahi cala alظaalimiin kuwa daalimiinta naalada allah ku dhaalo qaala tacaala faadana muadinu baynahum an llahi cala alظaalimiin waxa dhawaaqa qof baa dhawaaqa dhexdooda ka dhawaaqa ahlu naarta iyo ahlu ahlujannaha dhexdooda ka dhawaaqa oo wuxuu ku dhawaaqay nacnad bi allah ku dhacdo dhaalimiinta wahabata fi saxiix ana rasuula allahi sala allau alayh wali wasalam lacana alwaasilata waalmustawsila inuu rasuulka alla sala allahu alayhi waali wasalam uu nacladay qofka barookada samay naasta samaysi ha loo sameeyo tan timaha ah samaysata iyada loo sameeyo dalbata muxuu ahaayey timo ayna lahayn gashata ama timaheeda ku daba xidho inay timo dheertaa iska keento iyo midda wadiifada arrintaasi u tahay kuwaasay kala yihiin marka rasuulka alla sala allahu aleyh waali wasalam waa nacladay xadiidkan kadana waa muttafaq calayhi ya qarina isna waa wariya akrajahu muslim raqam kada wa fi lbukhaariy biraqam kada oo kale laba raqam u boogshay laba meelood buu bukhaari ku wariyey ayib muslimna markaasna laba meelood ayuu ku wariyey ayib taas marka horta waa sugnaato waana calalhay laakiin heblaayo ma aanu dhihin waanahu qaala inuu yidhina waa sugnaatay iyaduna saxiixay ku jirtaa laxana allahu aakila ribaa Eh, riba cunaha alla ha nahalado kana bukhaari baa wariyey akala ribaa wa mawkilahu wak dhowr qof ayuu ku nahaladay afar iyo waxay yihiin mooyaane wa annahu lacana almusawiriin inuu nahaladay kuwa wax tasawirana waa saxiixa isagana ku jirta wa saxiix albukhaari wa annahu qaala inuu yidhina waa jirtaayo oo waa ka sugnaatay lacana allahu man hayara man alard manaarkan waxaa laga wadaa xuduudda iyo calaamadaha ee xuduudha allaha naclado qofka soodimaha dhulkaas badera allaha naclado isagaa muslim baa wariyey wa annahu qaala lacana allahu saariqa yasriqu lbayda allaha naclado tuuga ukun buu xadayaa oo markaasaa gacanta la goynayaa xarig buu xadayaa markaasa gacanta la goynaya yani wax taasiya ayuu khasaarahaas isugeynaya isu gaadsiinaya kanna waxaa wariyey bukhaari wamslim baa weriye o muttafaq calayhi wa anahu qaala inuu yidhina waa saxiixa isaguna ku jirtaa waa ka sugan tahay lacana allahu man lacana waalidayhi allaha nacalado qofkii labadiisa waalid naclada muslim baana weriye waa soo marray isaga kolkii la weydiiyey suu ugu naclanayaana wuxuu yihi yasubu aba rajuli fayasubu abaahu yasubu ummahu fayasubu ummah wa lacana allahu man dabaxa ligayri alard allo waxaan ahayn qofka wax u gowraca qofku wuxuu gowraco oo ku maamuusa dhiigdaadintaas ku maamuusa ama qabri ama weli ama madaxweyne ama boqor ama muxaahayy eh, ruuxaan iyo shayaaiin malag waxay noqotaba ciid wax sidaas qofkii daraaddii wuxuu gowraco oo gowracaya dhiigdaadintaas ugu dhowaado oo ku sarifa alla ha naclado wa annahu qaala iyo inuu yidhi man axdaa fiiha yani fi lmadina xadatan aw aawaa muxdisan facalayhi lacnat اllahi walmalaaikati wannaasi ajmaciin qofkii madiina dhexdeeda kula yimaada shay dembi ah oo weyn kula yimaada ama shay bidca oo munkara kula yimaada xadadka labadaba marka waa lagu fasiraya ama qariya qof mxuaha dembiila ahoo ciqaab mutay qisaas iyo tacziir iyo xuduud iyo wax sidaas ahoo jazihiisi abaalkiisi la marin lahaa qofkaanan calada alle iyo tamalaalkiiyo tan dadka dhan ha ku dhacdo inuu yidhina isaguna waa saxiix weeyaan waana muttafaq calayhi kaasuna wa annahu qaala iyo inuu yidhi allahuma alcan riclan wadakwaana wacusaya casaw allaha warasuulahu waadii salaatu qabayl allow naclad ricli iyo dakwaan iyo cusaya saddexdaa qabiilada alliga rasuulkiisaba naclad taasuna iyaduna waa ka sugnaato muslim baa isagana wariyey kuwaas magacyaalkaasuna waa magacyaal qabiilad wa hadihi halaatu qabaa'il min alcarab waanahu qaala inuu yidhi lacana allahu alyahuuda ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid alla ha naclada qubuurtii ambiyadooday ka dhigteen masaajid ka dhigteene kolkaasna kolkii geeridiisii oo jiradii u dambaysay u jiranaayo wax yar wafaadkiisa ee ka laabnayd buu sidaana yidhi isagoo ka digaaya sidiisa sidooda oo kale ummadiisa yeesho oo qabrigiisa masjid laga dhigto weliba wuxuuna hadalkaa yidhi markuu maqlay bacdu ummahaati lmu'miniin oo la jooga oo kuwii bilaad alxabasha hortii hore u hijrooday ah oo ka sheekeynaya kaniise maariya la dhihi jiray qurux badan oo ay xabasho ku soo arkeen oo musawiro ay ku yaaleen ka sheekaynaya markaas wuu uga sheekeeyey arrintaa keenay asalkeedu salkay ka timid iyo markaasuu nacladay weliba umulmuminiin caaisha radiallahu anha kusii dartay yuxadiru mimaa sanacu wuxuu ka digayo waxa ay sameeyeen oo kale walowlaa dalika laobriza qabru bay dhihile qabrigiisa haddii on sida aan ahayn waa la muujin lahaa laakin waxaa laga baqa in masjid laga dhigto oo salaadiiyo lala soo aado markaasaa la qariyo gurigiisii lagu dhexaasay salawaatu ullahi wasalaamuh calayh kaasuna marka isaguna waxaa weye xadiis saxiixa weeyaano muttafaq calayhi ah wa annahu qaala inuu yidhi lacna allahu lyahuuda itakaduu qubuura ambiyaihim ku celiyey lacana allahu lyahuuda itakaduu qubuura ambiyahim masaajid laba goor baan yidhi laba goor mayni faadi وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال inuu nacladay kuwa ragga ee haweenka isku shabaha oo xagga labiska iyo cilaamashada iyo timaha shallaynsashadooda iyo eh, sida u hadlaayo iyo waxyaalaha haween oo kale iska dhigdhiga iyo kuwa haweenka ee ragga isku shabaha labadaba inuu naaradayna iyadana waa sugnaatoo saxiix ku sugnaato saxiix albukhaari wa jamiicu haadihi alalfaadi fi saxiix alfaadda hadda aan sheegay oo soo gaabiyo oo dhan saxiixay ku jirtaa bacduhaa fii saxiixay bukhaariyi wa muslim qaarkeed labadaba ku jiraan wa bacduhaa fii axadihima wainamaa qasadtu اlاktisaara bilishaarati ilayha waxaan ula qasday inaan soo gaabiyo oo aan tusaaleeyo uun inaan axaadiisteeda aan keeno muxuu ahay maaha wasaadkuru mucdamahaa fii abwaabiha min hada alkitaabi in shaa allah badankeedana mid walbaba kitaabka meeshuu munaasibka uga ah ayaan ku sheegi doona marka wax yaro aanu sheegayn inuu jiro ka surowda baabu taxriimi sabi lmuslimi bigayri xaq qof muslima in la caayo oo aflagaade la aflagaadeeyo oo xaq daro isagoo aan mudanin xaaraamaynteeda qaala tacaala wاladiina yuduuna almu'miniina wاlmu'minaati bغayri ma اktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan waisman mubiina kuwa dhibaaya ragga mu'miniinta iyo haweenka mu'minaadka ah waxay kasbadeen la-aanti ku dhibaaya waxay qaadeen iftira iyo eh, iyo muxuu dembi cad ayay qaadeen dushay ku riteen wacan ibni mascuudin radiallahu anhu qala qala rasul sal allahu alayh wali wasalam sibaabu lmuslimi fusuuqun waqitaaluhu kufr muttafaqun calayh qofka mu'minka ah caydihiisuna waa faasiqnimo la dagaalankiisuna waa gaalnimo waa gaalnimadii yareyd way muttafaqun calayh wacan abi darin radi allahu canhu anahu samica rasuula lah sal sl yaquul laa yarmi rajulun rajulan bilfisqi aw ilkufr ila irtabad calayh kuma tuuro kuma sheego nin nin kuma sheego naaguna waa lamid iyo naagaha ragga dhexdoodaba e kuma sheego ma yidhaaho faasiq iyahu ma yidhaaho dambiile iyo mujrim iyo waxyaalo ma yidhaaho aw ilkufri ama gaalnimo ila irtadad calayhi say kusoo noqonaysaa in lam yakun saaxibuhu kadalika hadduu qofkii uu ku sheegay aanu sidaa ahayn rawahu bukhaari oo waxay lamid tahay nacladaa kusoo maray oo kolkuu ku yidhaaho gaal iyaho ama faasiq iyaho ama caduw ullahi sidaas uu ku yidhaaho hadduu qofkan sidii uu sheegay uu yahay isaga waxba dambi kama haysto haddaanu ahayn ay kusoo noqonaysaa وعn abi هurayrata radi allahu anhu ana kuna sala qaal almustabani ma qaala facala lbaadi'i minhuma xataa yatacadda almadluum rawahu muslim labada isku caraatamayaa wax alla waxay idhaahaanba qofkii bilaabay dushiisa weeyaan wax alla waxay isku caayaan ama isku abaaraan oo dhanba dembigeeda waxaa ale qofkii bilaabay ilaa uu xad gudbo ilaa uu xad gudbo qofkii la dulmiya lagu bilaabay oo intii la dhahay in ka badan uu ku dhaho hadduu marka erey u yidhaahaa erigii erigiisun isaga ku celiyo beenaalaata hadaa beenaala faasiq baata adiga faasiq ah tuug baata adiga macsidaata siduu ku sheegay khaain baata adiga khaaina kan xadiisa qisaas bay ka noqonaysaayo dembi ma lehe labadoodaba waxay yidhaaheen isaa kan isna caayay arrinkiina caayay hadduu marka isagu gursado oo kolkuu hal kelima ku yidhi laba uu ka dhigo khalaas dembigii waa wadaadsadeen rawahu muslim wacanhu radi allahu canhu qaala ata nabiya utiya nabigu sal l slam birajulin qad sarib waxaa loo keenay nebigu sal allahu alayh waali wasalam nin oo khamre cabay faqaala diribuuhu garaha u yidhi qaala abu hurayrata radi allahu canhu famina adaahibu biyadihi wadaaribu binaclihi wadaaribu bisawbihi waxaana lamid ahaa mid gacantiisa ku gargaraacayo iyo ku kabtiisa ku gargaraacayo ku maradiisala dhacayo iyo falama insarafa markuu noqday ee la sameeyey u qaala bacdu alqomi ragga qaarkood yidhi akhriaka allah alla ku duleey qaala markaasuu laa taqulu haada saaxatihiina walaa tuciidu caleyhi shayaan shaydaankaa ku gacansiinina shaydaan baa duursamee shaydaankaa ku taageerin waa qof habra cadday ayaa loo diidan yahay in la habaaro rawahu albukhaariy canhu radi allahu canhu qaala samitu rasuula lah sal l slam man qabixa mamluukahu bizina qofkii ku tuura odaan ku sheega addoonkiisa eh, hantiah uu leeyahay dino ku sheego oo waa dinaysata yidhaaho zani ku yidhaaho ama jaariyadiisa sidaasoo kale ku yidhaaho yuqaamu calayhi alxaddu ywma alqiyaama maalinta qiyaamaha xagga laga oofinaya ilaa an yakuuna kamaa qaal ilaa inuu ku sheegayo dinaadu ku caddahay mooyaan huntalqun calayh baabu taxriimi sabqi amwaati bigayri xaqin wamaslaxatin sharciya dadka dhintay dadka dhintay in la harayo oo wax laga sheego xaaraannimada ilaa inay ku jirto maslaxadi ku jirto maslaxa sharciya ay ku jirto mooyaane oo masalan looga digaayo dadka inay ku qaydaan kaas oo kale hebel faasiq buu ahaa kan u ahaa mubtadic buu ahaa inay qaydayaan wa huwa maslaxadaasu iyada waxaa weeye xaqaasu altadiiru min aliqtidaai bihim fii bidcatihi wa fisqihi wanaxwi dalik digid dadka looga digayo in lagu daydo bidcadiisii iyo faasiqnimadiisii iyo wuxuu samaynayay iyo iyo nintuu maalim aha masiirkiisa si xun iyo intu u dhintay looga digayo dadka mxua sidiisio kale looga digaayo looga digayo lele kuwaana qaata hebel wuxuu ku dhacay waad ogtihiin intaasoo musaabuu madaxa ahaayo kan sameynay kan jilid uu ku dambeeyey sida u dhintay iyo waad garanaysaan kuwan sidaas laleeyahay kuwaana qaata laleeyahay iyagoo kale looga digaayo sidiisoo kale inay sameeyaan hadii kale masiirkiisi waa idin sugaya layidhaha wa fiihi alaayatu walaxaadiisu saabiqa fi lbaabi qabla kan kada marka waladiina yu'duuna almu'miniina iyo xadiisii ayaa baabkana ku jira وعn caaشhaةa رadي الله عanهa qاaلت qاla رasul لh صل ه sلم laa تsبوا الأموaaتa faإنahم qad أfضوا إilى ma qadamوu متafq عalayh dhacayna dadka dhintay waydanoo way gaareen wixii ay hore masaleen waa u tageenoo qaar jazahoodii waa heleeneen iyagu waxba ha waxba ha habaan ka sheegina marka sabulka la iska nahayinayo weeyaan taas laannu jaziisi bu hele qofka kaw khalas rawahu bukhaari mid kalena waa jirtaayoo xadiis kale ay sheegtay oo dadkooda qaraabada ah dadkooda qaraabada arrintaasi dhibaysa markaasu waxuu leeyahay laa tasub amwaata fatudu axyaa hayna dadka la dhibo ee digidda lasoo digay qaala allahu tacaala waladiina yaduuna almu'miniina wmuminaati bikayri ma اktasabuu faqad ixtamaluu gurtaana waisman mubiina wacan cabdillahi bni camr bn alcaas radi allahu canhuma qaala qaala rasul lah sala allau alay slam almuslimu man salima almuslimuuna bilisaanihi wayadih walmuhaajiru man hajarahu allah canhu muttafaqu calayh qofka muslim muminka muslimka xaqiiqiga runtii waxaa weeyaan waa qofka ay muslimiintu ka nabadgalaan carabkiis mxua gacantiisaba muslimkaasa la yidhaahaa ilan muslim min alislaam baa laga kana islaamkuna laba macno waa leeyahi oo nabadgeliye muslim ki wax nabadgelinayo laga nabadgelayo waa noqdaa kii hogaansamay ee alle isku dhiibeyna marka waa noqdaa marka labada arrimood qofkii laga helo unbaa muslim quma noqonaya wlmuhaajiru qofka muhaajirkii huna waxaa weehi jirooday man hajara maa nacdaahu canhu qofka ka fogaada wixii allo ka reebay o dhan ayaa marka qofkii muxuu ahay gaaraan intuu ka tegay beled muslim aaday oo dhanu muhaajir muuqda hadduuna marka wax kale xaaraamtaan u ka tegay taasi wuxuu lamid yahay xadiidkii aan soonka ku soo ee dhahayay balladeeda qawla zuuri walcamala bihi falaysa lilahi xaajatun sanaka acamu wa marka cuntada in cabitaanka la iska daray maalinta ramadan waa waajib laakiin qof alla qofkii cuntadii iyo salaadka iska daayo oo dhanuba ma aqaanin alle agtiisa ammaanka mudan oo alle u jecel yahay ma aha ilah uu xaraantao dhan iska wada daciyo aayadina waa tahay laysa albir an tuwallu wujuhakum qibala mashriq almaqrib walaakin albira man aamana billah ila akhiri magaceeda horteed wada la ku sheegay marka in qiblada loo jeedsado qiblada in loo jeedsado waa shay waajiba laakiin qofkii hadduu uqaato qiblada in loo jeedsado oo dhan u khayr oo dhan u qaato oo xaaraamkii kale iyo aanu ka digtoonaanaynin oo uu muxuu ahaayey waajibaadkii kale iyo dayacayo maaha qofkaasu khayrlow maaha ayib marka saaxiibkantada eh, muxuu aha macnaha qofka beledgaada ka yimid ee beled islaam soo aaday usoo hijrooday inaanu muhaajir ahayn ee waxa weeyaan inuu sidiisaa ugu camal falay waxyaalo kale ee xaraabka o dhanna u